بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wuxuu uhi sheekhu raximah اllah wman laa yariثu bxaali sabcatu dadkaan dhaxalka ka qeyb gelaynin ama waxaa loo yaqaanaa halkan mawaanicu lirsi oo waxyaabaha dhexalka diida ayay noqonayaan waman qofkii laa yarisu aan dhexlaynin bixaalin sinaba waxba aan ku dhexlaynin sabcatun toddoba wey alcabdu addoonka waalmudabaru addoonka xagga dambe laga xoreeyey wa umu lwaladi iyo lwaladka wاlmukaatabu iyo mukaatabka wاlqaatilu iyo kii wax dilay wاlmurtadu iyo murtadka wa ahlu millatayni iyo laba diimood dadka uhelka ah yacni dadka kala diinta ah intaa wuxuu inoogu sheegay waxa aynu tilmaanay an nihi waxa dhaha mawaanicu alirth haddii loo fiirsado waxay noqonaysaa un saddex ya halkuu toddoba ka dhigay saddex bay noqonayaan addoommadii unbuu inoo kala qaadqaaday oo cabdiga mudabar xagga dambea laga xoreeyey waa addoon xagga dambe laga xoreeyey weeyaan umulwalad umulwaladku waa addoonta sayidkeedii uu u tegay deetna ilmasaa ku dhashay ilme u dhashay umulwalad baa la dhahaa iyadana mukaatab isagana lacag baa lagu qoray waxaa lagu yihi lacag intaa lagiska soo bixi markaad lacagtaa bixisid xor baatay marka saddexdaas waa addoomo marka waxay ku kusoo ururayaan addoomo addoonka waxba ma dhaxlo qofkii wax dilay ee qaatilkiihina qofkii uu dilay isna dhaxli maayo murtadkii isna waa gaal waa qof gaala ahlu millatayn iyaguna waa waa gaal iyo muslim isdhaxli maayaan warna ma maxay naga soo baxay addoonka iyo qaatilka iyo kaafirka intaas gaalku qof muslima dhaxli maayo qof muslimina qof gaala dhaxli maayo qaatilka qofka wax dilay kii uu dilay dhaxli maayo aabbuhu waladkiisa hadduu dilo dhaxli maayo waladkuna hadduu aabihii dilo hooyadii dhaxli maayo ahlumajir marka intaas noqonaysa waman laa yariu qofka aan waxba dhexlaynin bixaalin sina waxba aan ku dhexlaynin sabcatun toddoba weeyaan alcabdu adoonkii walmudabaru iyo mudabarka umlwaladi iyo umlwaladka mukaatabka mudabarka muxuu noqon maxaan nidhi waa xagga dambe waa xagga dambe sida looga xoranaya xagga dambe sida loga xoranaya wuxuu odhanayaa marka aan dhinto xor baatay goormu xorowaya marka markuu dhinto sayidku soo maa marka saasa lagu bixiy dambi wa um lwalad um lwaladku waxay nidhi addoontii sayidkeedu ilmaha uu ka dhashay walmukaatab waxaa lagu qoray adduun baa lagu qoray deetna waxaa lagu markaad soo bixiysid xor baat walqaatilu kii wax dilay walmurtadu murtadku ahlu millatayni dad kala diina marka ahlu millatayn wuxuu kala jeedaa waa muslim iyo gaal baa loo kala jeeda muslim iyo gaal isdhexri maayaan laakiin gaaladu ma isdhexlaysa ha ahlu millatayni milladii diinta islaamka iyo kufriga kuwaas ujeeda waa gaal muslim isdhexli maayo marka wa aqrabu lcasabaati casabaad casabad cidda ugu dhow casabadu alcasabaat waa jamcu casabatin casabadana waxaa idhahdaa waa qofka maalka wixii soo haray qaata maalka wixii soo hadhay marka dadka asxaab اlfuruud isaga noo shegi doon asxaab اlfuruudka alfuruud اlmuqadaratu fi kitaab اllahi tacaala sittat isaga noo sheegi doona insha allah dadka asxaab ulfuruudka la yidhaahdo ee ilaahay nasiib muqadara u siiyey kitaabka qur-aanka dhexdiisa waxa weeyaan dadkaasi markay fulaan dadkaasi marka ay qaataan dhaxalkooda markay qaataan ay la tagaan hadday wax soo hadrhaan dadka qaata ya ayaa waxaa dhahdaa casaba la ydhaha wa aqrabu lcasamaati casabada cidda ugu dhowey alibnu inanka wey uma ibnuhu deetana inankiisa uma alabu deetana aabaha ku xiga uma abuhu deetana aabaha aabihiiba ku xiga uma alahu lilab walum walaalka xagga aabihi xagga hooya ku xiga uma alah lilab deetana walaalka xagga aaba ku xiga uma ibnu lah lilab deetana ibnu lahi agga eh, lilab walum baa ku xiga uma ibnu lah lilab baa ku xiga uma alcamu deetna adeerka ku xiga calaa hada tartiib isna tartiibtan ahaaday uma ibnuhu deetna inankiisioo ku xiga fain cudimat hadaa la waayo alcasabaatu casabaadkii haddaa la waayo falmawlaa almuctiq mawlihii wax xoreeyey ayaa ku xigo imanada casabada siday u kala horeeyaan tartiib alcasabaat ya waa tartiibta waxaa uga horeeya alibnu uma ibnuhu marka waxay noqonaysaa waxaa albunuwatu baa albunuwa bunuwadu waxa weeyaan qofka dhintay awlaadiisi caruurtiisi innimadiisi horta haddaa welad la yidhaahdo weladku wuxuu ku dhaca rag iyo dumar labadaba imika waxaynu samaynayna halkii waa walad sulbi walad sulbigu nin rag iyo dumar labadaba uu noqonaya inan iyo inan labadaba uu noqdaa walad sulbigu walad marka alibnu horta waa ragun casabadu waa ragun marka laga reebo gabadhi iyadu waxa weeyaan wax horeysay taa marka laga reebo marka int waa rag okay rasuulku yihi alayhi الsalaatu wasalaam alxqu faraaida biahliha faraaida ehelkeeda hala haleeshiiyo famaa baqiya fahuwa liwlىa rajuli dakarin in labba iskale kacsu waa rag wey marka bunuwadu waxa weeyaan alibnu waa ibnuhu ah, waa inan meydku inanku dhalay inamadu dhalay marka meydku inamadu dhalay iyo inamadaas inamaday sii dhaleen muxuu noqonayaa awow soo ma ha iyo kuwaas kuway sii dhaleen marka waa waa waa inamadii la dhalay kuwaas waxaa ku xiga alubuwatu ubuwa waa aabanimadii weeyaan muxuu noqonaya marka ka dhintay aabihii iyo ka dhintay awowgii iyaguna way kala horeeyaan aabaha horeeya oo awooga ka horeeya inamadan u dhalayna inaan ku dhalo waldo sulbigaaba horeeya deetna waxaa ku xiga inanka inankiisa ayaa ku xiga hadda soo ma aragtid aabbahii iyo inankii meydku dhalay keeba horeeya keeba horeeya ma aaba horeya mise inan ka horeya inan ka horeya inan ka horeya oo ah maalan haddii aabihii aabaha iyo haddii weladku ay kulmaan aabuhu waa ahlulfaral ahlulfarad wax ku dhexlaya casab wax ku dhexlay maayo wuxuu qaadan doonaa nasiibkiisa muqadarka ah, oo lix ah lix meelood meel ahaan ah, sudus buu qaadan doonaa uu la tegi doonaa baaqi ka hadhana inankaa qaadan doona gebigiisba saas ku shubana wuxuu noqonaya tusaaluhu ah. nin baa dhintay wuxuu ka tegay inankiisii iyo aabihii labadaaso keliya ka tegay waa tusaale de saasoo kale ay noqoto aabbuhu sudus buu qaadanaya xabad buu qaadanay iska tegi doonaa baaqinka soo hadhay oo dhanna inankaa qaadanaya inankaa qaadanaya oo isagu casab ku dhalay casabaduna xoolo dhan bay wada qaataa gebigeedaba xoolahay wada qaadata casabadu marka aan marka halufaludka ay fulaan wixii soo hadhan buu qaadanaya marka inankiiba horeynaya iyo inanka inankiisii aabihii baa kuxiga aabihiina awogiibaa kusiiiga saasuu soconaya marka alibnu inanka wey aqrabu casabaati uma waxaa kusii xiga inankii ibnuhu inankiisa uma alab dabeetna aabbaha ayaa ku xiga uma abuuhu dabeetna aabihi yaa kusii xiga aabaha aabihii oo ayaa awowgi uma alakh lilab wlum akha liab lumka waxa la hahdaa shaqiiq baa la alakh ashaqiiq walaalka shaqiiqa baa ku xiga oo ninka kadhin qofka dhintay ee uu dhahlayo waa shaqiiq buu yihi xagga aabi xagga hoya waa ka walaaba uma alakh lilab baa ku xiga akhi liabka ahaa walaalka xagga abu keliya marka walaaluhu marka shaqiiqa ah iyo ka liabka ah keeba horeeya marka shaqiiqa ah uma ibnu lakh lilab baa ku xiga ibnu lakh walaalku inanku dhalay meydku muxuu noqonaya marka adeerde ibrahim walaalkii baa dhalay walaalkiiba dhalay oo lilab walum ah isagana waa shaqiiq uma ibnu ah lilab baa kusii xigay deetana walaalka inankiisii xagga aabbo uma alcam deetna adeerkiiba ku xigo calaa hada tartiib isna tartiibtan ahaaday oo muxuu noqonayaa alcam lilab walum uma alcam lilab tartiibta waa taas uma ibnuhu deetna inankiisibaa kusii xigo oo waa ibnulcamigii weeyaan fain cudimat alcasabaatu casabaadka haddaa la waayo qofkii dadka casabaadkaas marka waxa weyaan ayna jirin oo intaaba la waayo falmawlaa almuctiq mawliyi wax xoreeyey mawle keema la dha mawle waxa dhahdaa qofku hadduu addoon xoreeyo addoonkii isaga maxaa ka dhexeynaya walaa wax dhahda alwala marka mawlu u noqonaya mawlu u noqonaya midaan xadiidka ku arkin mawlaa rasuuli llahi sala allah alay slam mawlaa abi bakrin midaan arkin yani abubakr ba xoreeye wey rasuulka xoreeye wey alayhi salaatu wasalaam ya waay imika naafic oo kale de waa mawla ibn cumar mawla ibn cumar ibn cumar baa xoreeyey marka mawl u noqday walaagana waaa waa luxmatun ka luxmati nasab walaagu waa luxmatun ka luxmati nasab marka haddii la waayo qofkan dhexlayaashiisiba haddaa la waayo casabaadkii iyo wixi dhan ba hadaa la waayo ciddii ugu soo xigtaa waxay noqonaysaa kii xoreeyey mawlihiibuu noqonaya faslu wlfuruud lmadkuuratu fi kitaab illaahi dadkan halkan wuxuu kaga warramaya ahlufaradki buu kaga warramaya dadka ahlufaradka ah ee nasiib nasiib la qadaray oo muqadaro jaan go-an leh nasiib jaan go-an bay ku leeyihin qof walba inta la siinaya waa loo jaangooya adigu waxaad leedahay kala badh adigu saddex meelood meel ahaan baad leedahay adigu lix meelood meel ahaan baad leedahay waa la jaangooy kitaabka ilaahay dhexdiisa lagu sheegay ilaahay koreeye sittatun lix weeyaan annisfu waa kala badh wrubucu rubcuna maxay afar meeloodo meel ahaan wthumunu sideed meeloodo meel ahaan wthuluthaani saddex meeloodow laba meelood wthuluthu saddex meeloodo meel wsudusu lix meeloodo meel intaas haddaba niska qola qaadata humunka qola qaadata thuluthka qola qaadata thuluthaanka qola qaadata suduska qola qaadata uu inoo sheegay marka fanisfu kala barhku fardu khamsatin shan faradkooda weeyaan shan qolo ayaa ahlul fard qaata oo ku dhexla albintu inanta ayau dhalay maydku markaantu marka nus bay qaadta goorma weyaan kelideed marka te kelideed keli waxaa loogala jeedaa marka aanay hablo kaley walaala yihiin ayna joogin haddii hablo kalo walaala yihiin ay joogaan wuu sheegi doonaayo huluthaan bay qaadanayaan labadoo isla qaadanaya huluthaan bay isla qaadanayaan walaalkeed na ma joogo walaalkeed oo casabeeya ya mucasib cid casabeysa oo lidakari mil xadi lunhayeyn xoolahe u wada qaataana ma jiro marka maxay noqotay ya keli bay noqotay nus albintu waa inanta libni iyo inanka inantiisa inanka inantiisa marka iya dhexrasa iyado ya marka bint libni inanku inantii uu dhalay iyadana waa markii keliday tahay weyaan yani id id ka sareysa farac waarisa oo ka sarreeya mama jiro farac waarisa oo ka sarreeya ka sarrey maa logla jeeda imika iyadu may daadegtay mise way sarreysaa ya may sarreysa mise way daadegtay way daadegtay mise way daadegtay waxay u daadegtay de waxaa ka horreyn lahaa meydka carruurtu dhalay waa farac waarisa meydka carruurtu dhalay baan jooginba qofkan la dhalaya caruurtiisa ma joogaan ayadaa ugu xigtaa marka way yardaadegtay soo maarati ogaa yar bay daadegtay daraji hoos hoosu daadegtay marka qoladii ka sarreysay ma joogaan farac waariaan jooginba hadday inama joogi lahayn maydku dhalay ama habl ay joogi lahayn maydku dhalay may qaarateen marka farac waarioo ka sarreeya ayaan jirin waa bint libn wluktu iyo walaashi wlktu min alab wlum marka min alab walum marki la maxay noqotay alukt ashaqiiqa ukhtada shaqiiqadihiina iyaduna waa nus bay qaadataa waa markay kelida ay noqoto iyaduna sidoo kalena la waayo waxa weeyaan lab waarisana aanu jirin meesha rag wax dhaxlayaana inay la joogin sida sida walaalkeed oo kaley isna meesha ma joogin cid ka saraysaana ma joogto amaba farac waaria dhe saasay ku saxsantahay farac waaria iyadana meesha ma joogo oo farac waaria haduu joogi laha ada may timaadeenba mayd kan dhintay la dhexlaya carruurti u dhal hadday joogi lahaayeen ya may may qaalateen nuskaasi hadday rag ahaan lahaayeenna waxba may qaalateenba waxbaba may qaalateen marka waluktu min alab walum iyaduna marka kelida noqoto waxa weeyaan farac waarina aanu joogin iyaduna waxay qaadataa nus walukt min alab iyo uktadii xagga aabo iyaduna nus bay qaadataa marka shaqiiqad farac waarisina ma jiro farac waarisina ma jiro sidoo kalena walaal shaqiiqa iyo ha walaalo shaqiiqina ma jiraan meshi oo imika haddii joogi lahayd ukto shaqiiqa waynoo waynoo waynooma doonta insha allahu uktada shaqiiqada iyo uktada laabka uktada laabka marka nus qaadan mayso marka ukta shaqiiqiya mesha joogto uktada shaqiiqda ayaa ka horeysa wazawju iyo zawjka zawjku gabadhiisu udhexlaya marka idaa lam yakun macahu walad marka markaanu maciisa la jirkiisa markaanu jirin walad markaanu jirin wuxuu qaataa zawjadan zawjada uu dhexlayo marka aanay caruur ayna wadanin wax caruur ay dhashay ina jir ama isaga ho dhashay cid kale ho dhashay caruur ay dhashay ma jiraan markaa zawjadiis u dhexlaya nus buu qaatay imise qolaa nus qaatay ya waa shan bintadu maxay qaadataa nus shuruud bay ku qaadanaysaa lakin shuruda waynaga sheegnay o ah waa mar keliya bintul ibigna maxay qaadataa nus iyaduna marka ay keliya tahay farac waarti aanu jirin uktadii shaqiiqada ahayd saasoo kale iyadana ukhtadii liabka ahayd saasoo kale iyadana iyo zawjkii marka aanu zawjadu dhexlaya wax awlaada aynay ka tegin wrubucu rubc wrubucu rubcuna fardu thnayni laba qolo faradkood weeyaan laba qolo faradkood weya laba ahlu farad bay ku dhexlaan rubucaas azawju zawjka oo macal waladi waladka markaas la jira aw waladilibni la jira ibniga waladkiisa wa huwa rubcu fard zawjati zawjada faradkeedii weeyaan iyo wazawjaati zawjaadki maca cadam waladi walad marka aanu jirin aw walad ibn aw walad ibn marka aanu jirin rubac soo kala qaata laba ka koowaad waa azawj zawjku marka hore muxuu qaadan jiray nus shardi ku qaadan jiray muxuu ahaa cadam lwalad soo maaheen cadam lwalad ilmaan jirin hadduu jiro ka waran haddaba rubuc buu qaadanaya sidaas hadduu hadduu jiri lahaa waladku yacni zawjada uu dhaxlaya hadday caruur ay lahaan lahayd awlaad awlaaddaasi ha noqodo mid isagu dhalay isaga u dhashay ama ha noqdaan qaar ay cid kale u dhashayba ha noqdo awlaad bay wadataa mar haddii awlaad ay meeshii ay jirto isagu waxa uu qaataa rubc buu qaadan doonaa haddiina awlaad jirinna nus buu qaataa isagoo intaas ku dhamaanayaaba zawjaduna iyaduna waxay qaadataa ama zawjaadku waxay qaataan rubuc markii zawjkay dhexlayaan waladuna lahayn zawjkay dhexlayaan markaanu lahayn maxay walad hadduu walad leeyahay isaga noo sheegi doona marka zawjadu waxay qaadanaysaa rubuc marka aanu zawjku ya walad aanu lahayn haddii badan yihiin ka warran zawjaadku waa laba ma saddex rubacaasay qaybsanayaan rubacaasay wada leeyihin wayna qaybsanaya wthumunu umunkuna fardu zawjati zawjada faradkeedii weeyaan iyo wzawjaati zawjaadka maca alwaladi waladka la jirkiisa markuu waladkuu joogo oo walad libni ama walad libniga la jirkiisa umunka imise qola qaata imise qol shuu siiyay umunka hal qof hal qola qaadata soo ma waay umunka waa sideed marka loo qabiy xoolihii meel waa zawjada markaas zawjadu waxay qaadataa thumun marka zawjkay dhexlaysay awlaad ka tegay hadduuna awlaad ka tegin waxay qaadataa rub waaba intaaba iyado marka halka marka zawjkay zawjadu zawjku zawjku rubc buu qaataa zawjaduna rubuc bay qaadataa zawjku xaaladu rubcu qaataa awjaduna xaalada ruucu qaadataa masahan zawjku xaaladu ruucu qaataayo waa marka zawjadii u dhexlay awlaad ay joogto zawjaduna ruuc bay qaadataayo zawjkii dhexlaysay oo markuuna awlaad lahayn halkaas halkaas sibunkana zawjadu waxay qaadataa marka zawjkii ay dhexlaysay awlaad u leey intaas iyaduna weyaan marka waladku waa walad Eh, isagu dhalay welidusulbi welidusulbigu waa mubaasharatan waa ki isagu dhalay wey welidulibniguna inankiisiba dhalay wey imsan hayna imsa halfarad baa baxay nuskii qola qaadatay imsa qaatay shan qolo rubcina qola qaadatay laba umunkana qola qaadatay wthuluthaani thuluthaanku fardu arbacatin afar faradkood weeyaan afar qolo ayaa wax ku dhaxla waayo albintayni laba hablood albintayni labadii hablood labada hablood waxay ku dhaxlaan thuluthayn bay qaadeen markay laba yihiin wa bintay alibni iyo labada hablood inankuu dhalay walukhtayni iyo laba habloodoo min alab walum ukhtayn laba habloodoo walaala ah oo shaqiiqiina walukhtayn iyo labadii ukhto oo min alab xagga aabba ah waay wahbla soo marka ay qoladii nuski qaadan jirtay waa qoladii nuski qaadan jirtay un bintadu maxay qaadan jirtay nus markii kelidii tahay soo mahayn bintulubniga saaso soo maha iyo uktadii shaqiiqada iyo uktadii liabka ahayd afar manahay halkaas ya afartaasi dee zawjku baa wehelinayay shan shan shan ku noqonayay markay tacadudaan afartaasi inantii nuska qaadaysa markay laba noqdaan laba hablood walaalaa laba hablood markay noqdaan bintulibnigii markay laba noqoto ukhtadii shaqiiqada ahayd markay laba noqdaan ukhtooyinkii shaqiiqada aha markay laba noqdaan ukhtooyinkii laabkaana markay laba iyo wax ka badan noqdaan marka laba keliya hadda maaha way ka badan karaan waxay noqonayaan iminka soo bintayn laguma odhanin laba hablood ama albintayn labada hablood ee meydku u dhalay maaha in laba keliya yihiin way ka badan karaan laba saddex afar shan lix toban inta way noqon karaa yani laba iyo wixii ka badan weyaan marka kuwa nuska qaadanayay markay tiroobaan waxay isla qaataan ya thuluthaa ba isla qaataan markay tiroobaan markay tiroobaan maxa logola jeednaa halkii marka hore mid ka ahayd maxay noqoneen laba iyo wax ka badan waxay qaybsanayaan thuluthaan bay qaybsanayaan waxay leeyihiin ay wada leeyihin huluhayn bay wada leeyihin waa intaas wey wthuluhaani fardu arbacati way albintayn labadii hablood ee meydku dhalay wa bintay alibni iyo inanka labadiisii hablood walukhtayn iyo labada hablood min alab walum markaa bintay alibni waa marka aan ula joogin waxa weeyaan bintu sulbi de waan hore ya bintu sulb bintu sulb hadday joogto yani waxaa joogaa bintun iyo bintu ibnin waa bintun iyo bintu ibnin bintadu waa yaa dhalay bintadu yaa dhalay ya inankaa dhalay bintu ibnigana inankaa dhalay labada saasa bintada yaa dhalay meydkaa dhalay bintu ibnigana markii labadaas wada joogaan bintadu waa kelideed ilana cid casabaysaana ma jirto hablo ma joogaan waxay qaadataa nus inantana sudus bay qaadataa takmiilat thuluthayn waan arki doonaa insha allahu tacaala marka waa marka aynay joogin shuruudihii horunba masha yaa inoo yaalla saa la socdo min alab walum iyo labada habloodee walaalaha ah ee shaqiiqiinta marka laba umda way ka badan karaan wayna ka badan karaan walukhtayn min alab iyo labada ukht ee markaa xagga aabo iyaguna waxaa shardiga de joogin hablo shaqiiqiin wayna joogin ilaa hablaha shaqiiqiinta ka horeeya wthuluthu thuluthku fardu thnayni laba qolo faradkood weeyaan laba qolo faradkood wey alummu hooyada idaa lam tuxjab markaan la xijaabin wa huwa thuluthku lilithnayni labadii ayuu usugnaadiy fasaacida waxay ka fara badan min alikhwati walakhawaati ikhwadii akhawaat ka oo min walad lummi walad lummiya ulu waa saddex meelood marka xoolaha loo qayba meel ahaan saddex meelood marka loo qaybiyo meel ahaan waxaa qaataa laba qolo hooyada yay dhexlaysaa weladkeedii de weladkeedi ya yani inan keli noqon karo welad buu dhelay inanteedana wa dhelaysaa inanka inanta labaduba wa dhelaysaa mise waxay dhexdaa dhacashaan hooyado inamado keliya labadaba way dhexlaysaa marka hooyada idaa lam tuxjab markaan la xijaab hooyadu mar waxay qaadataa ulu marna waxay qaadataa ulus marna waxay qaadataa ulu waa lahaa saddex ulu saddex meeloodoo meel ahaan bay qaadataa marka aanu jirin cid xijaabtay cid ka horeysa markaana jirin markaas waxa weeyaan waxaaan joogin farac waaria ma jiro farac waaris ad garanaysa sama waa maxay farac waariska maxay meydku carruurtu dhalay qofkan la dhexlayaa carruur uu dhalay ma joogaan iyo carruurta carruur sii dhaleen iyo carruurtu carruur ay sii dhal farac waaris oo kaas wey carruurtu dhalay iyo carruurtaas carruurta sii dhaleen ma joogaan walaalo tiro ahina ma joogaan maxay qaadanaysa marka ulu saddex oo markii la waayey maxay farac waarid iyo walaalo tiro ah laba iyo saddex bay ka badan waxay dhahdeen habar walad weydi walad waladkii weydi marka habar walad walad weydi waa walad sulbigii walad waladkii weydi waa walad waladku sii dhalay weeyaan marka waa farci waarti kaas maaragtay walaalo tiroobay weyday walaalo tiro noqday oo dee laba iyo sano ulu bay lawalacataa yani ulu bay qaadataa habar walad weyday walad waladkii weyday walaala tirooba weyday ul bay qaadataa waa qaacidaaf soomaaliya <laughs> ya odayaashayna baa inoo dhigay ma garata markaa waa marka farc waaris aanu joogin walaala tirayna joogin ulu bay qaadataa idaa lam tuxjab saasuu jeeda alummu idaa lam tuxjab makan xijaabin haddii la xijaabada sulus bay qaadataa hooyadu ma dhacda hada ogow maba dhacdaba markaa ulu bkada adegeysaa sudus buud adegeysaa wahuwa ulu lilisnayn muslim labadii fasaacid min alkhwat walakhwaat min balad um walaalihii xagga hooyo walaalaha xagga hooyo marka waxa weeyaan laba ay yihiin iyo wax ka fara badan laba iyo waxkood markay yihiin waxay qaataan maxay ulu marka ikhwada liumkihi markay tira yihiinna markay tiroobaan ulu bay qaataan ikhwada lmka waa weyaan waa waa meydkan dhexlayaan waxay walaalo kala yihin agga hooyo meydka la dhexlayo xagga hooye walaalo kala yihiin markay tiroobaan laba iyo wax ka badan markay noqdaan laba iyo wax ka badan markay noqdaan rag iyo dumarha noqdaan laba iyo wax ka badan markay noqdaan waxay isla qaataan ulf hadduu keligii noqdana sudus buu qaataa waa iman doona insha allahu tacaala halka aynu ku dayno wsala allahu waslama wbaaraka cala muxamed wcala alihi wasaxbi ajmaciin